رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جرى كلفظ ما نصيب للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المناح وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرافع ما يستتر كفعل أوافق ناغتبذ إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل <clears throat> waxaynu soo qaadanay damiirka baariska ah in laba loo qaybiyo mid mutasil a ah iyo mid munfasil ah markaa kii mutasilka ahaa tacriifkiisii waa inoo soo sheegay oo wuxuuna yidhi wadutisaalin minhu maa laa yubtada walaa yeli ila ikhtiyaaran abada tusaalayaalna sheekhu waa u keenay i walkaafi waa tamhiili weeye anwaacdii tusaalaynayo iyo maxaashi iyo meelihii ay degayeen halkana wuxuu ku tilmaamayaa mudmaraadda oo dhani in ay mebni yihiin kullu lmudmaraad in ay mebni yihiin ayuu ku siinaya horeyna waa usoo tilmaamay horeyna waa usoo tilmaamay oo markaynu soo soconay ka shabah ilwadciyi fi smi jitana halkaasuu inoogu soo tilmaamay in ay mebni yihiin laakiin maadaama halkan taqsiimkoogii laga hadlayo xagga mawquulicraabka waxa suuragal ah inuu lagumoodsiiyo in la icraabo mucrab ay yihiin saa darteed buu ku leeyahay maxay bina ayaa waajib u ah saas uga daba tegayahay wuxuu riixayaa sheekhu tawahumka kaasiya ayaa waxa weeyaan meesha uu ka saaraya marka wuxuu yidhi wa kullu mudmarin mudmar dhammaantii albinaa ay albinaau bina yajibu waa waajibi huwa binuhu waa waajibihi lahu kullulmudmarka ayuu u waajibi walafdu maa jura ka lafdi maa nusib walafdu maa ay walafdu ladii ka lafdigiisa jura la jaray ay huwa maaga la jaray min almudmari damiirka xaggiisana laga jaray kaainun ka lafdi maa ay ka lafdi ladii kii oo kale lafdigiisa ayuu ahaaday nusiba la nasbiyey huwa maaga minhu mudmarka xaggiisa laga nasbiyey wuxuu ku shadriga hore qaacido guud buu kusiiyo wuxuu ku yidhi wakullu mudmarin lahu lbinaa yajib kulliguu isticmaala waa min alfaad alcumuum siyaquhu kullun aw ilcumuumu waqad tala ladillati lfuruuc waa caam wey mudmar siduu u idil yahayba waa mebni buu ku yidhi sheekhu markaa damaairtu dhammaanteed waa mebni sababta ay mebniga ku tahayna xuruuftii shabahda xagee ka shabahday ka shabahi lwadciyi fi jitana oo haddii ay laba xaraf tahay haddii hal xaraf ay tahay ama ay tahay laba xaraf oo ka dambe u yahay maxay xarfulayn waa shardi ka damboynaya xarfulayn sida ana oo kale haddii xarfulayn uu noqon waayo eega maca oo kale ga waran maci waa mucrabe oo sababta laba xarfa maxaad u biniimid ya waaya u fiirso haddee ismigii uu noqdo laba xaraf ila eeg ismigii hadduu noqdo laba xaraf muxuu shabahay ismigii hadduu laba xaraf noqdo muxuu shabahay xaraf uu shabahay ma ya eega maci waa ismi maaha laba xarafna way noqotay maxaad u binayn weyday waxaan u binayn weyney ismigu marka uu laba xaraf noqonayo shardi baa ku xidhan xarafka dambe inu arfcilo wn yeesha dee caynku ma xarfcilla waa maya soo ma inta kalena iyadaa lagu soo xambaaraya damaairta kale intan ka badanna waxaa lagu soo xambaaraya maxay labadana lagu soo xambaaraya tartan lilbaabi calaa watiiratin waaxida si baabku wado keliya uu wada qaado jid keliya si uu wada maro markaa xuruuftay shabahdaa waxay ka shabahdaa xagga wadciga waxa kaloo ka shabahdaa agga jumuudka xagga jumuudkana waa ay ka shabahdaa waayahay oo falaa tusanaa walaa yushmac lamana tasniyeeyo lamana jamciyo waayo waxaad ka warantaa huma iyo hum iyo kuwa ka waran de hore ayaga saa loo dejiyey bilowgii horeba saas iska ahayn iyagu bilowgii horeba saas iska ahaayen waxa kaloo ay ka shabahdaa xagga iftiqaarka xagga baahnida afar dhinac bay ka shabahday damaairta xuruufta xagga iftiqaarkana way ka shabahdaayo bacdu damaa'iri taxtaaju ilaa marjicin damaairta barkood maxay u baataa marjic cashirkii xalay buu ahaa bade cashirkii xalay buu ahaayo damiirka loo yaqaano damiirulkaybuhu wuxuu u baahan yahay isagu maxay marjic buu u baahan yahay marjiciisaasina afar mid unbu ahaa afar mid unbu ahaa ima an yakuuna ima an yakuuna madkuuran lafduhu wa ima an yakuuna mafhuuman min siyaaqi kalaam wa ima an yakuuna eh, madkuuru maadatu iyo eh, mxuu ah eh, nadiiruhu madkuuru nadiiruhu afartaa mid unbu noqonaya afartaa mid unbu noqonaya markaa marjic bay u baahanaysaa damaarita barkood xarafkuna mar kasta isagu u baahan yahay soo ma xaggaana waa ka shabahda waxaa kaloo ka shabahaysaa istignaauha can ilicraab icraabna way ka maarantay oo way ka kaaftoontay way ka deeqtoonaatay ah, bikhtilaafi siyaaqiha siiqadeeda iskhilaafkeedu mayna kugu tusinaysaa waxay ku tusinaysaa ee macaaniya ee icraab iyadu kuguma tusinayso icraab uma baahno ismigii laakiin isaga maadaamo da uu ku imanayo maxay faacil maadaama mar noqonayo marna uu mafcuul noqonayo marna uu noqonayo waxaaso dhan isaga waxaa lagu kala duwaya icraabta wey lakin iyada siiqada lafteedun baa lagu kala duwaya marka afartaa dhinac bay ka shabahdaa ko xagga wadciga xagga jumuudka xagga iftiqaarka xagga istiqnaafaha can ilcraab afartaa dhinac bay ka shabadaa qaybtaasi waa qaybta koowaad qaybta shadriga labaad wuxuu ku tilmaamay shadriga dambe wuxuu ku tilmaamay walafdu maa jura ka lafdi maanusin wuxuu ku tilmaamaya damiiru nasbaha jarka iyo nasbuhu waxay wadaagsanayaan buu ku tilmaamaya jarka iyo nasbuhu waxay wadaagsanayaan oo wuxuu u jeedaa damiir kastoo damiiru nasbaha uunbaa damiiru jara damiiru nasbaha iyo damiiru jarku waa isku mid weey xaggee iskaga mid yihin fi suurati bay iskaga mid yihin walow xagga xarakada haba isku khilaafaane walafdu maajura ka lafdi maxay damiiru nasbaha iyo damiiru jarku waa isku lafdi xagga suurada eg walow agga xarakadaaba ah isku khilaafan tusaaleaan darabtuhu oo kale imiga darabtuhu sow damiiru nasbe maaha adani bihina waa damiirunasbwaa damiir jar yadna sooma ya maxay noqonayaan waa isku lafdi laakiin xarakada ku kala duwanaadaan oo darabtuhu mid damay ku banaysan tahay tan kalena kasray ku banaysan tahay de sooma markaa xagga lafdiga waa iskaga mid caamilku may ku kala duwan yihin sheh mustafe caamilku ku kala duwan yin wax kaloo kala duwaya ma jirto xalay waad maqneed waayahay waxaa lagu kala duwaya maxay caamilku may ka kala duwan yihin eh, suurada lakin waa iskaga mid intaasu ku tilmaamaya halkaan oo tusaalaaan maxaad ohanaysaa akramtuka sow ma ya akramtuka soo kaafkan iyaga fii maxali nasba ma soo damiir nasba ma mara bika un baad ohanaysaa bika ya bes intaa keliga ku kala duwan yihin maxaa kala saareen caamilka markaa waa aggi suurada iskaga mid wey xaggii suurada iskaga mid wey wa kullu mudmarin waa mubtade albinaana waa mubtado labaad yejibu waa ficil mudaaric faacilkiina waa huwa albina khabarkiisii wey waxa rabtinayana waa damiirka mustatirkaa jumladan dambe oo wada mubtada iyo khabarkiisa ayaa mubtadihii hore khabar u dhacaya raabidka ku xidhayana waa lahu damiirka ku jira weeyi walafdu maa jura maadaasi waa mawsuul ismiya weeyi jura jumladaasaynu siladii ka dhigana faacilkiina maagu u noqonaya waxa ka go'an jure iyo nusiibaba mutacalaqaadoodii baa go'an wixii kusoo tacalluqmayey ee kusoo xirmayey waa ay go'an yihiin min almudmari iyo minhumaan usoo qadarnay ka lafdi maa nusibana jaar majruurkaasaa khabarkii lafdiga horaa maadaa dambana waa mawsuul ismiya nusibana maxaynu ka dhignay siladii wey jumladii silada ahayd wey mutacalaqigiina waa go'an wa kullu mudmarin mudmar dhammaantii albinaa ay albinaau bina yajibu waa waajibi huwa binuhu waa waajibi lahu kululmudmarka ayuu u waajibi walafdu ma ay walafdu ladii kii lafdigiisa jura la jaray ay huwa maaga la jaray min almudmari damiirka xaggiisana laga jaray kaainun maagaasi wuxuu ahaaday ka lafdi ma ka lafdi ladi kii lafdigiisa oo kale ayuu ahaaday nusiba la nasbiyey huwa maaga minhu damiirka xaggiisa laga nasbiyey war warkaas maydin waa basiir bay la tahay damiiro dhan inu mabniyaha qaadanay waxaa kale aynu qaadanay damiiru nasbaha iyo damiiru jarku inay isku suura yihiin walow xagga xarakada haba ku kala tagaane damiiru nasbi iyo damiiru jarku waa isku mid weeye xagga caamilkan bay ku kala duwan yihin waay haddaba damiirkii mutasilkii isagu wuxuu noqonayaa fii maxali rafcana wuu noqonaya fii maxali nasbana wuu noqonaya fii maxali jarna wuu noqonaya manantahay fii maxali rafcana wuu noqonaya fii maxali nasbana wuu noqonaya fii maxali jarna wuu noqonaya xaggii macnahana damaairta waxaynu nidhi afar goor baa la qaybiya damiir sheekh waa la qaybiya mise goor baa la qaybiya damiirka afar baa la qaybiya afartaba dhinacyo laga joogsanaya min xaysulmacnaa baa laga qaybiya min xayuitisaal walinfisaal baa laga qaybiya min xayuistitaar walburuus baa laga qaybiya min xayumaxallu baa laga qaybiya afartaasa laga qaybinaya xalay min xayumacnaa eh, maadaama aynu soo marnay saddexba waa sooma markaa damiirku saasuu noqonaya ama ha ahaado fii maxali nasba ama ha ahaado fii maxali jar ama ha ahaado fii maxali nasbe xagga macnaha saddexdiinbu u qaybsamay wax takalum tusiya iyo wax qaybe tusiya iyo wax maxay khitaab tusiya markaa damiir rafcu macnahaan saddexdii buu qaybsamaya xagga tiradana muxuu noqonaya laba iyo toban afar kalena waan soo ilxaaqin doona darabtu iyo darabna waa labadii mutakalimkii wey darabta darabti darabtum darabta darabti darabtuma darabtum darabtunina waa maxay ya waa mutakalimkii wey waa mukhaadabkii wey daraba oo huwaa darabat oo hiyaa darabaa darabuu darabnana waa maxay isagii oo haa'ibo wey labiyo tobankiisi manadaysa inta lagu soo darna idinkaa laydin weydiinaya maskaxdana ha mashquulino raadinada waan dhiganay lena idinkiina sugaysa intaas maskaxdana ha mashquulin cashirkaa ka mashquulin waa yahay nasbi bay noo yimide isna waa intaa inteed isagoo mutasil haye darabanii darabana labada dhinac isku raacay barabaka barabaki barabakuma barabakum barabakunna muhaaabkiina xagga utuur barabahu barabahaa barabahuma barabahum barabahunna dhinaca utuur isna bedelun caamilkiinu bedel ma rabii ma rabinaa ma rabika ma rabiki ma rabikumaa ma rabikum ma rabikunna ma rabihi ma rabihaa ma rabihimaa ma rabihim ma rabihinna lix iyo soddon maa saa kugu tiriya sheekh lix iyo soddon maa waaya waa mutasilkii lirafci wnaصbi wajarina salax kacrif binaa fainanaa nilna lminax waayahay wa lafdiga na salaxa waa suubaday huwa na waa suubaday lirafci rafca ayuu u suubaday wanaصbi nasba ayuu u suubaday wa jar ayuu u suubaday wadalika tusaaluhu kainun kacrif iyo wixii lamida ayuu ada icrif caqoonso bina anagana caqoonso war cilmi baan ku siinayna anna caqoonso buu ku cilmi baan kuu dalandalanay waayo fa inanaa anagu wuu yidhi musanifku nilnaa waxaanu gaadhnay alminaxateeqaanu gaadhnay waa tusaaletee ile musanif baa iskale inu maalig baa iskale waa tusaale wey wuxuu doonayaa halkan inuu inoo tilmaamo damiir lafdigiisu aanu isbedelayn macnihiisuna aanu isbedelayn loona isticmaalayo saddexdii maxalba damiiru rafca noqonaya damiiru nasbana noqonaya damiiruljarna noqonaya wamaca dalik laa yatagayaru lafduhu walaa macnah isagoo fii maxali rafca macnihiisi ismuu bedelin isagoo fii maxali nasba ismuu bedelin isagoo fii maxali jar macnihii ismuu bedelin waxa ka daran lafdigiina ismuu bedelin waa sidii markii hore u ahaa waa lafdiga na lafdiga na wey na fii maxali rafca way noqotaa fii maxali nasbana way noqotaa fii maxali jarna way noqotaa sida ay tahay un bayna tahay kol alifkan goynaya maaha marna alifkan yaa u bedelaya war waa sidaa ta sawnaa ma aragtan sida ay tahay un weeyaan iyadoo saas umay haddana saddexdii maxalba maraysa wa maca daalika macneegu ma isma bedelayo waxay tusinaysaa maxay mutakalim mucadimu nafsiya ama mutakalim maca alghayra taasay tusinaysaa macnihiina isma bedelayo lafdigiina isma bedelayo waaya muxuu ku tusaaleeyey binaa buu ku tusaaleeyey binaa waa iyadiioo fii maxalli jarina fainanaa muxuu ku tusaala ina ismigeed muxuu ahaa tansibulisma soo mahan waa iyadiyo fii maxali nasbina nilnaana muxuu ku tusaaleeyey ila ficil bay la xidhiirsata waa iyadiyo fii maxali rafcina macnuhuna waa isla sidii uun lafdiguna waa sidii aad u taqaanin wax isbedele maad arkaysa lafdigaasaa la haya saddexdii maxalba wuu marayaa lafdigiina ismuu bedelin macnihiina ismuu bedelin warso warkaasi ma caddo waxaa jirta damaa'ir kalo loo isticmaalo sida laakiin sheekhu muu hadal qaadin kuwa muu tan miise gaaray leedahay marka sababtu u xusay waxaa ka mid ah damiirka ahum hum baa ka mid ah. a damiirka ahum saddexda maxal ba loo isticmaalaa fii maxali rafca wuu noqdaa fii maxali nasba wuu noqdaa fii maxali jarna wuu noqdaa waxaa kaloo lamid a ah damiirka ya ya ya alya alyaa baa lamid a ah oo yadna waa maxay fii maxali nasba way noqotaa fii maxali jirna way noqotaa fii maxali rafxana way noqotaa oo waayahe muxuu naakiriyo duldhiga sheekh mu tusaalayaasha mu iska badsado kuwan waxbay kaga duwan yihin humtii iyada oo fii maxali rafca hum qaa'imuuna dhabal maxay tusinaysaa jamaca rag ay tusisaa xaggii macnaha jamac rag ayay tusinaysaa oo qaa'ibade sooma hum ayagu qaa'imuuna haye iyadoo fii maxali nasbaha akramtuhum iyadoo fii maxali jara lahum ya macnuhu waa sidiis macnuhu isbedel mana saddexda saddexda goorba fii maxali jarya fii maxal nasbiya fii maxal rafa mina ghaayib inuu nitusini ya waayahay waayo hadda tii kale maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay tii hore he iyadoo lafdigeeduna aanu isbedelayn macnaheeduna aanu isbedelayn bu ayay wadadaa maraysay laakin tan maxaa dhacay xaalada damiirurafcaha ay tahay waa damiir munfasila wey xaalada damiirurafcaha damiir munfasila wey waa adiga hum yidhi de labada xaaladoode kalena maxay noqotay damiir muttasilay noqotay damiir muttasilay noqotay xaaladii rafcahana maxay noqotay damiir munfasilay noqotay laakiin naadu iyadu inta goorba muttasil ba macnaheedu is buu bedelin miise gaaray leedahay wey yadi baa kamid a alyaa tusaalaheedu muxuu noqonayaa tusaale idribii garaac gabadh yahay yaaulmuanatha al mukhaaabay kaa noqotay akramanii akramanii mara bi aye ka warraba tano goor ma mutasilahayn ya idribi iyo tadriibinina waa lamid ah. tadriibinina waad ku tusaalaysan kartaa tadriibinina waad ku tusaalaysan kartaa waa ka agga hoose waa ka idiin qoraya sharxu waa ka idin qoraya fii xaalati rafci lilmukhaaabi buu yidhi maaragta ya fii xaalati rafci lilmukhaaabi ya lilmukhaaabi idribi waa nin ba ya sida saxiixi maxay noqonaysaa lilmukhaaabati bay noqonaysaa de waa dabcadun wey waayahay marka u fiirso saddexda goor ma isku macna saddexda goor ma macno khaasay wada faa'idaysa may laba goor maxay noqotay xaalatu nasbiya xaalatu jir maxay noqotay waa mutakalim xaalatu rafcana waa mukhaaab yaa lmuanasa almukhaaaba mutasil haba ahaatee saddexdii goorbe laakiin macnihii baa iyadana isbedelay oo xaalatu rafcay kaa noqotay hay yaa lmuanasa almukhaataba labada kalena yaa lmutakalim bay kaa noqotay laakiin ma iyadoo maxaa dhacay <laughs> laa lafduha walaa macnaha midna isbuu bedelay marka xabaddaa keliya jirta sheeka ku dul dhintaya waaya baytkan waxaynu ka qaadananaa lirafci wanaصbi wajarin waxaynu ka qaadananaa macuuf alayhigu inuu macrifo noqon karo macuufuna inuu nakiro noqon karo baydka kale soo socda ku soo waxaynu ka qaadan karnaa macuuf alayhigu inuu nakiro noqonayo macuufka lasoo cadfayana uu noqonayo macrifo labadaa bayd oo la isku daray sheekhu raximah llahu tacaala baabulcadfi kuma soo celin doono baabulcadfi he kuma soo celin doono cadafka inu jeednaana cadfu bayaanka mah waa cadfu nasaqa weeyaan marka maxaynu ka qaadanana maxay ya jaaza wa jaazade tusaalu kugu cadde tusaalu kugu siiyeyba marka iyadoo qaacidaysan waxba dib kugu soo celin maayo baabulcadaf markaynu joogna la socdo icraabkiina waa iska fudud yahay de waa naabi qasti lafdiha ah bay mubtade ku tahay salaxa waa ficil maadi saluxa iyo salaxa faacilkana naadu u noqonaya lirafci iyo wanasb iyo wajarina waa laskaga tacalujinaya marka jumlada ficiliyada khabarka dhacday macmuulkeedii baa ka hormaray maxay mubtadaha waa lidaruura tacriif bina waa iska tusaalihiiba intaasina iyaduna waa iska fududahay binaadana wax gaaru ka wataayo waa iyado fii maxali jana fa inanaana fii maxali nasfa nilnana waa fii maxali rafca wey wuxuu yidhi wanaa lafdiga na salaxa waa suubaday ay huwa na waa suubaday lirafci rafca ayuu u suubaday damiir rafca inuu noqdo ayuu u suubaday wanabi nabana waa usuubada damiirunaba inuu noqdana waa usuubaday wa jarin jarna waa usuubaday damiirjar inuu noqdana waa usuubada wadalika tusaaluhu kainun kacrif iyo wixii lamid ah ayuu ahaaday aqoonso icraabta culimadu waxay leeyihiin wuxuu dhansiiyey macnaa ashcara kadibna babuu ku gudbiyey qaarkoodna waa bimacnaa actarifu ayay dimnisan tahay oo ay koobsanaysaa kacrif aqoonso binaa anagana aqoonso fa inana anagu nilnaa waxaanu gaadhnay alminaxa deeq ayaanu gaadhnaye waaya aliu walwaagu wanuunu lima aaba waayrihi kaqaama waclamaa liun li walwaagu iyo wowdii wanuunu iyo nuuntii iyagoo maarife limaai liladii kiibay u sugnaadeen aaba maqnaaday huwa maagu waayrihi maa aabaha ayrkiina way u sugnaadeen wadalika tusaaluhu kaainunka qawlika odhaahdaadiyo wixii lamida ayuu ahaaday qaamaa way istaageene waclamaa labadiinana ogaada lakin wuxuu ku tilmaamaya alifta iyo nuunta iyo waawdu waa min damaa'ir afcaal mutasila wa maca daalika haybana way ku dhacaan oo haa'ib ku dhacaan mukhaaabna waa ay ku dhacaan mukhaaabna waa ay ku dhacaan saddexdaas iyagii oo ku dhacay haa'ib qaamaa qaamuu iyo ya qaama qaamu y iyo qumna sooma saaminen ya yaqumna waaya iyagii oo mukhaatab ku dhacay qaamada mukhaatab ka dhig bal ya qumtu maya iyagoo mukhaatab ku dhacaya wax lala hadlayo labada lafdaabay ka hortaagan quuma quuma quuma bay noqonaysaa de quuma quumu qumna <laughs> mersasha ah. waaya sidaa wey marka wuxuu ku leeyahay aliftii iyo nuuntii haa'ibna way tusiyaan macnaahaan ya hayrkiina way tusiyaan markaa hayrkaa ah, musanifku uu sheegay waxa soo gudagelaya almukhaabu iyo mutakalm muhaaabki mutakalimka soo gudagelaya laakiin u fiirso iyagoo mutakalim ku dhacaya ma la arka weli lua acarabi la mukhaaabun bay ku dhacayaan marka waxaynu odhanaynaa walaakina tamhiila yukhasisu tamiilka iyo tusaalaha uu ina siiyey baaba khasisayaba inaynana ku dhacayn mutakalim ee mukhaaabun ay ku dhacayaan waayo qamaa waa maxay waa qaa'id iclamaana waa maxay waa mukhaaab weyde waa lala khitaabaya sooma marka mutakalim may may saa darteed wahayrihii mutakalimkii uusoo gudageli laha waxaa khasisayaba labada tusaale ee sheekhu inisiya midna haybe uuga jeeda midna mukhaadab uuga jeeda markaa mutakalim meesha ma soo gelayo warmayna basiidayn waa basiid halkan lafteeda u fiirso wa alifun macduufu calayga imika waa maxay waa nakiro walwaagu wanuununa ya waa macrifo wey macduufkiina waa macrifo beydkii hore didkiisa wey haddee su-aal lagu weydiye ka oran lagu hahdo alifun waa mubtade waana nakiro maxaa u cunansiiyey cadfulmacrifati caleyhi dhade maan macrifo lagu soo dul cadfin wal waagu wanuuna mayna macrifayn macrifadan lagu soo dul cadfin lafteeda ahe musawaqaadda ka midoo u cunansiisay ba lagu leeyahay meel kale ha ka raadin waa yahay waa mubtada lima jaar iyo majruurkaasa khabarkii noqonaya marka maadaasa mawsuula lima ay liladii kii qaaba huwa wahayrihina ku cadaf limaada ka qaama waclamana waa tusaale wa alifun alif wal waagu iyo wawdii wnuunu iyo nuuntii limaa ay liladii ka ayay u sugnaadeen aaba magnaaday huwa maagu waayrihi maagaabaha ayrkiina way u sugnaadeen oo ah mukhaaab walakina tamiila yuhasis baan weli tusaalaha laftiisa noo khasisaya inuu ujeedo maxay muhaataba mutakalim aan u jeedin wadalika tusaalihii kaqaamaa labadii magnaa way kaceene waclamaa labadiina now ogaada u fiirsa ada waxaa jira damaairtan damair rafca lagu leeyahy waxaa jira maa yakhtasu birafci maa ykhtasu birafci wax rafcin gaar ku ah. a oo waa maxay isagu waa maay waa marfuucuun isagu waa fii maal rafc faacil waa waxyaalahaasu noqonaya waa maxay waa alifusnaynka iyo waawaljamaacaha yaalmuanaa almukhaataba iyo nuunu niswaha iyo ta'da mujaradatan kaanat aw mutasila alifusnayn ah. iyo waawaljamaaca iyo yaalmuanaa almukhaataba iyo nuunu niswa iyo ta'da iyadoo mujaradaba maay waa darabtu oo kale de iyadoo waxay la xidhiidhsan yihin waa maxay darabtuma alifutniin baa lala xidhiidhiya darabtum miimti darabtumna nuun mushadada shantaasi waa maxay rafcun bay gaarkuya meelo kale hala aadin iyo iska kaa dhex daadan waxaa kaloo jira maa huwa mushtarakun bayna maxalayi nasbi waljari wax maxalu nasbana noqonaya maxalu jarna noqonaya waa maay waaas wax maxalu nasbana noqda maxalu jarna noqda ya waxaa ka mid a ya mutakalim rabbii akramanii oo kale ah, rabbii akramanii rabbii waa maxay waa fii maxali jarin yadaas akramaniina waa fii maxali nasbin ma huwa mushtarakun bayna maxalayi nasbi waljari kaas waa mid iyo hada hada haayibada qaala lahu saaxibuhu wa huwa lahu iyo wahuwa yuxaawiruhu minaha ayb labadu n midna waa fi maxali jar midna waa fi maxali nasba waa mushtara waxaa kaloo kamid a kaaf khiaab ama mujarada noqoto ama y noqon maa wadacaka rabuka wma qala maa wadacaka kaafkhiaab rabuka marna waa fi maali jar marna waa fi maal nasb wey kuwaasna waa nasbiyo jir wey waxaa kaloo jira ma huwa mushtarakun bayna arafci wاnasbi wljari taas iyado hadal malo lirafci wاnasbi wajarin naaslax kacrifbina fainana nilna lminx rabbanaa inana samicnaa munaadiyan yunaadi liliman de halkan adul joogin quraanki haga mayna aayaddan iyo tusaalahan mayna isla mid ahaynba rabbanaa waa iyadiyo ya fii maxali jarina inana iyadoo fii maxali samicnaa iyadoo fii maxali rafcina haddaba u fiirso halkan wuxuu sii wadayaa damiirkii mustatirkii damiirkiibaa u qaybsamaya mustatir iyo baris mustatirka adna sii qaybsami doona wuxuu qaybsami doonaa waajibulistitar iyo jaaizulistitaar halkaas ku gudageli doona waay wuxuu yidhi wa min damiiri rafci maa yastatiru kafcal uwaafiq naqtabid id tashkuru wa min damiiri rafci ay wakaa'inun min damiiri rafci damiiru rafcaha ayuu ka mid ahaaday ma shay maaga oo yastatiru qarsoomi huwa maagu qarsoomi nakiro mawsuufaynu ka dhignay ama maa ay alladii kii ayaa ka mid a yastatiru qarsoomayo huwa ladiibu wadaalika tusaaluhu ka inuu wuxuu ahday ifcal samee in tafcal haddii aad samayso uwaafiq waanku soo waafiqi naqtabid waanu ku kamani id wakti baanu ku kamani tashkuru aad shukrinaysid ood mahadnaqaysid anta adigu aad mahadnaqaysid <laughs> damiirkii buu uqeybiya mustatir iyo baris mustatirkiibaa sii qaybsamay sheikh muxuu uqaybsamay waajib lstitaar iyo jaiz lstitaar waajiblstitaarka waxaa la dhahdaa maa laa yaxillu maxalahu alaahiru wala damiir lmunfasil jaizlstitarkana maxaa la dhahdaa maa yaxilu maxalahu alaahir baa la dhahdaa waaya markaa waxaa jira maxduufiye mustatir farqibaa udhexeeyo maxduufka isaga in lagu hadlo ayaa iskaa suuragal ah laakin mustatirka isaga in lagu hadla suuragal maaha waaya haddaba halkan wuxuu ka wadaa waxaa jirta wuxuu musanifku sheegu beydkan ku sheegay mawaadicda waajiblistitaarka afar kamid sheegay afar kamid ayuu sheegay waxaa jirta mawaadic waajibulistitaara waxaa kaloo jirta mawaadic jaizulistitaara mawaadicda waajibulistitaarki waa toban wey mawaadicda jaizulistitaarkina waa sideed soo saama ahaan jiri waay mawaadicda waajibulistitaarka afar buu ka sheego wuxuu ka sheegay ifcal waa ficil amar oo nin keliya lagula hadlayo ficil amar ahe hal nina lagula hadlayo haddee ficil amar rajul lagula mukhaaطabayo hal mufrad mudakara lagula khidaabayo faacilkiisi waa waajib istitaar waa maxay waa anta wey ifcal anta weyde haddaad aragtid ka waran antadiyo daba taala idhab anta warabuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun maxaad samayn isagoo waajibistitaara waajibistitaarka in lagu hadlaa suuragal maayane waxaan meesha yaalaahay ya waa tawkiid wey kaa istitaarane qarsoon ayuunbuu sii adkaynaya hahaysa odhanin alla soo kon faacilkii kuma muuqdo maxaad iska raysay ma jirto hawshaasi waa tawkiid weyan wuxuu adkaynayaahe ka qarsoon buu adkaynaya kaasi waa mid waxaad ka warantaan haddee u noqdo haddee lagula khitaabo ficilkii amar laba ya ama waaxido ama gabadh lagula khitaabo ama jamc lagula khitaabo ama jamcaasi amar haka noqde ama dumar ha noqde iyagu warkoogu waa baris buu noqonaya banaanku imanayade idribi wain yakun amruka lilmuanai faqul lahaa khaafii rijaal alcabaiy khaafii baad odhanaysa yad waaya labadiina de maxaad odhani waa de iyaguna wuu muuqdaa wa alfisniin baad u tirinaysaa ifa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin bisikdi liwa bayna dakhuli faxawmali mucalaqada imruqis bidka ugu horreeyeyba wey ifa halkaas ka bilaabay sababtu halkiisan ugu tegi doonaa insha alla waaya waaw jamaacina waynu qaadanaba dee aqimuu bani umi suduura matiikum fainii ilaa qawmin siwaakum lam yalu shan faraynu kusoo marnay marka warkaasi waynala gashuune waxaynu uga soconaa maxay ifcal baynu uga soconaa maxaa ku xigay ficil mudaaric oo lagu bilaabay noon faacilkiisu waa waajib listitar waa naxnu ficil mudaaric oo ta lagu bilaabay oo lagula hadlayo maxay ya nin lagula khitaabayo muxuu noqonaya waa waajib istitaar tashkuru anta buu noqonaya imisu ka sheegay marka afar buu ka sheegay imisu ka tegey lix baa ka go-an sheekh lix baa maqan de lixdaba adaa lagaa yaqaana de lima cusbide kuma cusbide وsطر مرفوع بأمر xtima وduna ya مضاaرع واسmayhima وفعل الاsتiثناء والتacajubi وأفعل التفضيل ضربا tuصibe intaasa lagu kulmin jiray hawrwrin meel kale hawraadin intaa yar iska xifdi وsطر مرفوuعin mid la rafciyey qarintii xutima waa la waajibiye huwa satru marfuuca bimrin fii amrin amar dhexdii baa lagu waajibiyey wa mudaaricina wa fii mudaaricin mudaaric dhexdii baa lagu laazimiyey mudaarica oo duuna yaa iyo ya sokadiya ya un ka reeb mudaaricii alif hamse ku bilow ama ta ku bilow ama nuun ku bilow iyo agna ku bilaab wasmayihimaa iyo labadoodii ismi ismu ficil amar iyo ismu ficil mudaaric ya ufin iyo awah iyo kuwa iyo sah iyo xayi halan iyo kuyaan soo marnay ficlulistinii ya khala iyo cadda iyo xaashaa haddii loo jeedo afcaal yihiin iyo layse iyo laa yakunu iyagu afcaalune xaguuna u noqdaa bacdun mafhuumun min siyaaq alkalaam baa loo celiya damiirka waa jiblistitaarka watacajubi iyo siiqadii tacajubkii tacajubku laba siiquu lahay waa siiqadee talow war waa siiqade maa afcalo weyde afcilbiyada bannaankay taalaabe soo ma afcilbihi way ku daba dhegan tahay waa bihidan lafteeda wey soma bada zaaidatu litazyini lafd haaduna ha ka jirnaato lafdigan u jirnaata maa alka fi maal rafcata ala faacil awraadin aha oran he afcil anta bihi masaasad oran waa maya lagaa yidhi warkaa ma afcala siiqadaa wey ficlu taajubkii afcalu tafdiilkii ayra maslati kuxli maslatlkuxlin marka laga reebo sida ra'yljumhuur ay qabaan waaya iyo masdarun naaba can ficlihi fadarba riaab darban zaydan oo kale fadarba riaab soo warkuma caddo tobankaasi waa maxay waa waajibulistitaar weeyi war intaa masla fahne jaaisulistitaarkii baa kuu yimiday jaaisulistitaarkuna waa sideed jaaisulistitaarkuna waa sideed wey waayahay sideed weeyaan ficil maadi oo faacilkiisu nin maqanu yahay qaama huwo weyde waa jaaisulistitaar iyadiioo gabadho una halkaa ka dhig qaamat hiya ficil mudaaric oo ya la geliyey zaydun yaquumu huwa iyadoo gabadh lagula hadlayo hindun taquumu hiya mayna afar ahayn maxdu sifaat ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo ifa mushabaha iyo afcalu tafdiilkun ka reebde isag ila halkan kuso qana waa waajibulistitaare maxdu sifaatkii kale o dhan waa maxay waa jaisulistitaar weeyaan jaisulistitaar wey imisa ya ma anba sow an maaha darafka marka mustaqil yahay wa camal ala bay leeyihi jaariy ailahi shakun jaariye majruurka laftoodu ya w camal ala bay leeyihi marka uu mustaqil yahay uge labadaana uge waa imse toddoba ismu ficil maadi hey haata sideeddaa weeyaan jaislistisaarkeen halkaana maxaynu ku fahnay marka damiirka mustatirka ah ama waajib istisaar ha noqde ama jaislistisaar ha noqde luga alcarabiya intuu ka yahay baynu naqaanaa waa maxay waa toban meel oo waajibstr iyo sideed meel oo jaasirstitaar waa min damiiri rafci waa khabar soo taqadumay maana waa mubtada muahar maada nakira mawsuufa ka dhigo jumlada dambaa sifa ku noqonaya ama macrifo mawsuulaa ka dhigo jumlada damba ayaa sila ku noqonaysa inta dambana waxa weeyaan waa tusaale weeyi waafiqda aqwaal baa ku jirta aynu kusoo badnay kitaabkii qadrigiiye ficlu adaatu shardigii iyo ficlu shardigii waa meesha ka go-an qowlka raajixa in tafcal haddii aad samayso uwaafiq bay noqonaysa waan ku waafiqi saasad ku jeesmisay naqtabid ka waran laba qowl bay culimadu ku leeyihiin laba qowl bay culimadu ku leeyihiin culimada qaarkood waxay leeyihin naqtabidani waa bedel laakiin taqdiiri xarfi caطfin wanaqtabid weeyaanoo xarfu cadaf inuu qadarana wa min damiiri rafciya wa kainu min damiiri rafci rafcaha damiirkiisa ayuu kamid ahaaday maa shay yastatiru qarsoomi ay huwa maagu wadalika tusaalu kainu kafcal sameeya wixii lamida ayuu ahaaday in tafcal haddii aad samayso uwaafiq waa aan ku waafiqi naqtabid waa naqtabid waanu ku kamani id wakti ayaanu ku kamani tashkuru aad mahadnaqi waxaa kaloo fiicanba tashkuru faacilkiisa inaad ka dhigtid maxay hiyo inaad ka dhigtid ood ku tusaalaysid jaaisul istitaarkiina mid buu ka tusaaleeyey waajibul istitaarkiina saddex buu ka tusaaleeyey saana waad ohan karta ile tashkurihiiba iska noqon kartaa waay warkaasina wuu idinka degayla tahay sooma wad irtifaacin wainfisaali ana huwa anta wlfuruucu laa tashtabihu halkana wuxuu ku tilmaamaya damiirkii mustatirkii ilaa mustatirin wa barizin inuu usoo qaybsamay waayahay oo mustatir iyo baris baa loo soo qaybiyey bariskii mutasil iyo munfasil buu usoo qaybsamay mutasilki wuxuu noqday marfuuculmaxal iyo mansuubulmaxal iyo majruurulmaxal buu noqday munfasilkii buu halkii ka gudagelaya munfasilku isagu he laa yakuunu ilaa marfuucan wamansuuba damiirka munfasilka ihe ama waa marfuuculmaxaluun ama waa mansuubuhe maxaluun intaa maslafan markaa damiirkii mutasilkiiso saddexdaba wuu mariyey sooma ya bixasab alcraab almaxali isagu saddexdaba waa mariyey saddexdii boos buu marayo maxalurafciy maalnasbiy maalujir intaba waa mariyey laakiin damiirka munfasilkii maxalurafcaya wuxuu noqonaya un iyo maxalunasba unbu noqonay maalujir isaguma noqdo waay intaas ka warmiya wuxuu yidhi wad irtifaacin rafco midda kii u saaxiibka ahaa wanfisaalin waa yahay wa ana ana muddood ka dhigan kartaa mogta taan ku bilaabay lafteedu iska noqon karta waad urtifa rafcowmidda kii u saaxiibka iyo infisaalin soocimidda kii u saaxiibka ana weeyi waa caadida maxaa jira wa ana ana huwa hu iyo hu waaya durtifa in rafcowmid mid u saaxiiba weeyi wainfisaalin iyo soocan mid u saaxiiba weeyi wlfuruucu furuucdiina laa tashtabihu ma dhehgelmaysa hiyo furuucdu alifkaad socotaa agii kaaga dhehgelmiba inaad furuucdii tirsataa wixii ka abaqaalmiyo saddexdan waa harin alisa buu kuleeyaho maba dhehgelmi kartaba laa tashtabi bu kuiri sheekh ma dhehgelmayso sawma waay wax adag wax kaleba kuma jira waxa weeyaan damiirkii hadduu damiirku munfasilu yahay wuxuu noqonayaa maxay fii maxali rafcu noqonaya marka beydkan wuxuu ku tilmaamay damiirkii oo fi maxali rafca beydka dambana wuxuu ku tilmaamaya damiirkii oo fi maxali nasba waaba inta waxda kuma jiro wadurtifaacina waxaanu ka dhignay khabar soo eh, khabar soo taqadumay wanfisaalina waynu ku cadafnay anana waa maxay biqasti laftihaa bay ku tahay maxay biqasti laftihaa bay mubtada ku tahay waa ismi huwana waa cadfun bil cadib hu haddaad iska tiraadidna hu hamoodinu nadmiye waa luqatun xakaa hal faaridiyu sheekha faaridi la yidhahda waaba luqaba hu haddaad aragtid waa luqa bay leeyi ee daruurtu nadmi maahaba antana way kusii cadfantahay walxuruufuna walfuruucna waa mubtade laa tashtabihu jumladaasa khabarka u noqonaysa wa ana ana huwa wa huwa iyo huwa wa anta iyo anta durtifaacin rafco mid mid u saaxiiba weeye wainfisaanin iyo soocan mid u saaxiiba weeye waa damiiro rafca munfasila weeyaan macneheedu <laughs> waa damiir rafca munfasila wey macneheedu walfuruucu furuucdiina laa tashtabihu dhehgelmi mayso iyo furuucdu dhehgelmi mayso ana naxnu mn ana maa furuucdeed maxaa kamid ah ana naxnu labada halkaa ku xidho antana afarun baa kuu dhimane anti antuma antum antuna afarteeda ugeyso huwana hiya huma hum huna damir rafca munfasila mar intiba haysa waaba intaasu ku tilmaama waduntisaabin fi nfisaani jucila iyaaya watafriicu laysa mushkila waduntisaabin nasboomida kii u saaxiibka ahaa jucila waa la yeelay huwa duntisaabka jucila waa la yeelay huwa duntisaabka fi infisaalin soocan dhexdii xaalada uu ku sugnaaday iyaaye iyaaye ayaa laga yeelay watafriicu farcashana eeg watafriicu farcashana laysa mu ahaanin huwa tafriicu mushkilan mid medmadow gelaya mu ahaanin mid ishaal gelaya mu ahaanin beytkana wuxuu ku tilmaamaya damiirkii mansuubka ahaa ee munfasilka ahaa damiirkii mansuubka ee munfasilka waa maxay kana waa mansuub munfasila marfuuc munfasila soo maayn eh, marfuuc munfasila soo maayn kana waa mansuub munfasilin weey waanta waa mansuub munfasila tafriic in isna meeshka algaliyo kura iyay kaliyeeda ku sheegay imsa ku dhim 12 kalaad ku tabadhac buu leeyahay iyay maxaa ku soo xiga iyana dhade aye iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna war ku dhamaada sheekh imse noqoto marka damiirki munfasilka imse kuu noqday afar iyo afar iyo labaatan labiyo toban fi maxali rafca iyo labiyo toban fi maxali nasba wadunti saabin eeg u fiirsa wadunti saabin waa mubtade jucilo soo maaragsaan alif waa alif idlaaq naa'ibu faacilka huwa ihi waa mafcuulkeygii koowaad mafcuulkeygii koowaad wey duntisaabkuna u noqonaya mafcuulkii labaadna waa iyaayo wey fi infisaalina waxaynu ka xaalaynaa jucila naa'ibufaacilkeyga oo ah mafcuulkii koowaad wa tafriicuna waa mubtade laysa waa maxay waa ficil maadi oo naaqisa min akhawaati kaana soo ma ahaan jir ismigeedi waa maxay waa huwa mushkilana waa maxay waa khabarkeygii wey jumladaa dambe ayaa unoqonaysa maxay khabarka unoqonaysa raabidkuna muxuu noqonayaa ismiga halkaa ka noqonaya laysada wey waduntisaabi nasbowmida kii u saaxiibka ahaa jucila waa la yeelay huwa duntisaabka finfisaalin soocan dhexdii xaalada u ahaaday iyaayo iyaayo ayaa laga yeelay watafriicu farcashana laysa mu ahaanin huwa tafriicu mushkilan mid ishkaal gelayo mid madow gelayo mu ahaanin oo koob iyo tobankiiba waynaga didinay de ya koob iyo tobankiiba waynaga carabka marinay halkaasi wa dhamaatay marka marka halkan waxaynu ka qaadanana damaairtii mise noqonaysa lix iyo soddon aynu haysanay afar labaatan uge lixdan ba ya mise wey lixdan saa ku dhamaystiran malen markaa u fiirso damiirkan adamiir almunfasil laa yakunu fi maxali jarin asla damirku haduu ya damir munfasil laa yakunu fi maxali jarin asla ya waxaad ka warantaa ma ana ka anta maa ana ka anta maa ana anuu maihi ka anta adiga oo kale eh? wamaa anta ka ana adna maihid aniga oo kale ya ka warrama facala khilaafi asli facala khilaafi asli asalkii waa khilaafsan yahay oo oh, faqad wudica damiiru rafci mawdica damiir iljari biniyaaba saxiix wala la haddii waxaasoo kale aad aragtaan nidaamka saasoo kale tusaalayaal saas haddii aad aragtaan waa min baabi niyaaba oo damiiru rafcahana naaibkaa damiiru jirkii wey laakiin ma aha damiir maxalujir iska joogo meesha yaalla ha ku lugeyn ha ku he ha ku lugeyn marka kaasina waa oo damiirka loo yaqaano damiiru jirku eh, isagoo munfasil ah ma jiro ee muttasilunbu isagu noqda marka lixdanka waxaynu u geysanaynaa damiiru rafci muttasilkiisoo labiyo toban mahayn afar baa lagu soo dari jiray afartaa ugeya inse noqonaya marka damaairtu dhammaantood xaggi dambe markaynu ka marnay afar iyo weeye jabada gashooye kaa lumisha afar iyo lixdankaa weeyaan afartaasi markaa goorahanba mala waad raadinaysayn waxa weeya way fudud yihin <laughs> aad bay u fudud yihin waynu soo sheegnay intaba afartaba waan soo tilmaamay ficil mudaaric marka lagu bilaabo hamzo faacilkiisu muxuu waa jibrisitaar sooma marka nuun lagu bilaabona so waa jibrisitaar mayn marka muna damir rafcayn marka lagu bilaabo tana muna waa saddex goorba so waa jibrisitaar mayn ya i maal inta goorba muna damiir marfuuca ila faacil bu waayo saddexdaa ugeey mina saddex iyo lixdan ayn yaawil maanata almukhaadabana ugeeya waa imisa afar iyo afar iyo lixdankaa weyan damaa'irtu gebigoogba waa inta wax ka badan ma jiro afar iyo lixdankaas baa iska xifteesa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubi